badhigii ama xalaqadii afraad saasaan u malaynayaa aan kaga hadlaynay munaasabadda bandhigii ee sanad guurada mawliidka waxaanaan ku jirnay qaybo ka mida qaybihii ugu dambeeyey oo xalay aynu soo bilownay qaybtii dambe ee fadhigeennii ama muxaadaradii xalay ahayd waxaan ka hadlaynay kitaabka mawliidka ah ee barzanjiga nadmigiisa iyo nasrigiisa iyo catiraadkiisa la socda iyo waxyaabaha kitaabka gudihiisa ku qoran inaynu tusaalayow ka bixinno wax badan oo qaldan oo ku jira laakiin dadkeennu ayna carabiga aqoon oo ay markaa moodayaan inuu wax saxan yahay ama marka lagu luuqeeyo ee la qaado codkuna isku dhaco lala jidboodo oo qofku uu iska qiiroodo waxaynu xalay soo gaarnay ilaa safxada toddobaatan iyo lixdan iyo shanaad agagaarkeedaan soo gaarnay marka inta u dhaxaysa ayo waxyaabihii buu soo celceliyey waxaanaan ku jirnay qaybtii barsanjiga nafrigiisa ahaa ama aan gabayga ahayn ee sheekada ahaa meelaha agagaarka kale guurka nadmiga iyo nafriga ayaynu caawa ka bilaabaynaa haddii kitaabkii aan sii wadno safxada boqol toban iyo afar marka la gaaro wuxuu ka hadlayaa mas'ala nusuusta shareicada ee cadcad kitaab iyo sunnaba ka hor imanaysa laakiin isagu wuxuu ka dhigayaa masale aan muran geli karin oo diinta sax ku ah wuxuu leeyahay marka nabigu calayh salaatu wasalaam buu ka hadlayay wamaa zaala nuuru lmustafaa mutanaqila min ayibi adqa aahiri ardaani ilaa sulbi cabdillaahi uma liummihi waqad asbaxa wallahi min ahli iimaani wajaءa lihada fi lxadiidi shawaahidu wamaal ilayhi ljamu min ahli cirfaani fasallim faina allaha jala jalaaluhu qadiirun cala alixyaa'i fi kuli axyaani waina alimaama alashcariya lamuhbitun najaatahumaa nasan bimuxkami tibyaani waxasha ilaaha ilaahu lcarshi yardaa janaabuhu liwaaliday الmkhtaari ru'yaة niiraani wqad shaahada min mucjizaati muxamadi khawaariqa aayaatin taruuxu liacyaani waa nabiga calayhi salaatu wasalaam labadiisii waalid aabbihii iyo hooyadii oo isaga oo yar dhintay aabbihiina uu dhintay isagoo uurka ku jira hooyadiina ay dhimatay isagoo afar sano meelahaa jira ayuu xukunkooda ka hadlayaa maxay ku dhinteen dabcan shareicada nusuusteennu waxay tilmaantay qorayshi iyo carabtu nebi maxamed ka hore calayhi salaatu wasalaam nebi si rasmiga ugu diga ma iman ilaahay baana nabigiisa ku yidhi litundira qowma maa undira aabaa'uhum fahum gaafiluun inaad u digta dadaan aabbayagoo digniini soo gaarin oo allah iyo iimaankiisi iyo xuquuqda uu ku lahaaba warba aan ka haynin oon waxba ka ogeyn reer quraysheed oo nabiga awowgii abcabdilmualib ah, iyo ay ka midka ahaayeen ay madax quraysh ugu ahaan jireen qaybo ka mid a ah, asnaam baa la caabudi jiray dadkuna diintaasay haysteen intoodii hore ee ka tagtay risaalada horteed dhimatayna sidaasay ku dhinteen afraad yar yaroo zayd ibnu camr ibni nufayl iyo dad xunafo la dhihi jiray oo ka baxay maahane intooda kale oo xataa awowgii cabdulmualib uu ka mid yahay sidii bay ku dhinteen aabbihii iyo hooyadiina nolol waxaa kaga dambeeyey awogii cabdilmualib oo geeriyooday nabigu alay sala slam markuu labiiyo toban sano jir ahaa markuu risaalada iyo yimid nabigu alayh salaam ee nabi laga dhigay dadka ama ahal iyo qaraabo ha noqdaan ama dadkaa guud ha noqdaane ciddii rumaysayna dee ahluliimaan bay noqotay ciddii diidday inay rumaysana dee ahlu naar bay noqotay nabiga adeeradii intii ku kacsanayd iyo intii taageersanaydba wixii aan rumaynin labay ahaayeen inta ugu muuqasho badan ee ku soo risaaladiisa soo gaaray labana waa rumeeyeen risaaladiisay soo gaareen cabbaas iyo xamsa radia allahu canhuma wa ardaahumaa way rumeeyeen oo diintii islaamkay qaateen abu aalib iyo abulahabna adeeradii waa diideen oo dee diintii hore ay ku dhinteen abulahabna colaad buu hayay abu aalibna waana soo koriyey labiyo toban jirkiisii intii ka dambaysay intii risaalada ilaa tobankii sane horena waa difaaci jiray laakiin nabigu si kasta markuu ula hadlay wuu ka garaabay inuu nabigu xaq sheegayo laakiin wuxuu yidhi nin oday oo waayeelana waanahay wakhti iyo da'na waa i haysaa inaad xaq sheegaysa shaki igama jiro inaad daacadii tahayna walwal iyo waswaas kama qabo laakiin ninkii waayeelkaa wakti ugu dambaysay buu yar cabsaday ama aabbihii cabdulmualib diintiisii diin aan ahayn buu ku dhintay in la idhaha waa ay dhibaysaa saas darteed eragay ugu dambeeye uu yidhahdo nabigu ag taagan oo adeer ashahaado leh wuxuu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib diintii cabdilmualib ee awowgaa ahaa baan ku dhintay haddaba cabdulmualib waa nabiga awowgii maxamed ibni cabdillahi ibni cabdilmualib wey waxa dhimanayana waa adeerkii oo soo barbaariyey oo isagoo nabiga ah difaaci jiray laakiin aan rumayn markaasuu wuxuu yidhi waxbaad ii sheegtay wazacamta anaka naasixi walaqad sadaqta wakunta hama amiina lowla almakhaafatu aw xidaara masabatin lawajadtanii samxan bidaka amiina haddaanan cay iyo in laga laysoo sheeg sheega ka baqayn waa ku raaci lahaa lakin iyago taasaa iga daran iga dah haddaba adeerkii wuxuu ku dhintay diintii awowgii wuxuuna diiday inuu ashahaato oo diinta qabsado haddaba adeerkii diinta uu haystay awowgiina haystay bay aabbihii iyo hooyadiina ku dhinteen aabbihiina wuxuu dhintay isagoo uurka ku jira hooyadiina waxay dhimatay isagoo afar sano jiree dee nabi ay rumeeyaanba maynan arag inay sidaa ku dhinteen waa ijmaaco muslimiinta laba iskuma diidana hadda wuxuu leeyahay marka nabiga aabbihii iyo hooyadii markay dhinteen kadib baa la soo nooleeyey kadib bay nabiga rumeeyeen kadib bay haddana dhinteen markii hore inaynan sooba gaadhin risaalada dee muran lama gelin karo isagoo afarjiray dhimatay isagoo uurka ku jiruna aabba dhintay nabinimadiisana afartan sano markuu jiray baa nabi laga dhigay bimacnaa hooyadii soddon iyo lix sano ka hor bay dhimatay nubuwada nebi maxamed alay isalatu asalaam aabbihiina afartan sano ka badan buu sumootanaa marka nabi laga dhigayay sala allahu alayh ali wasalam haddaba laba arrimood baynu dul mari masalada sidan oo kaleeta ah qofkii ku dhinta intuu dhintayoo lasoo nooleeyo haddana diin loo bandhigo haddana uu rumeeyaay wax dhacay ma tahay sharcigeennase ma ogol yahay nabiguse sala alla alay slam ma la weydiiyey aabbihii hooyadii horta masaladuuse masalo nabi maxamed gaar ku ahba mise masale ka ka daweyn weeye saddexdaa masale aan tilmaami doonaa amaa qur-aanka ilahi subxana wa tacaala mar wuxuu yidhi waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun waxaraamun waxaa laazim ah calaa qaryatin ahlaknaaha ummadaan halaagno ajashoodu dhammaatay annahum laa yarjicuuna inaan soo noqonin qof dhintay dib uma soo noolaado takliif iyo iimaan iyo ma yeesho tawbada laga towbad keena dembi yaa iska leh ilahi subxana wa tacaala mar kale wuxuu leeyahay inama atawbatu cala allahi liladiina yacmaluuna asuuءa bijahaalaة uma yatuubuuna min qariibi faulaa'ika yatuubu allahu calayhim wa kaana allahu caliima xakiima walaysat الtawbaة liladiina yacmaluuna الsayi'aati xatى ida xadara axadahm اlmowtu qaala inii tubtu اlآn wala ladiina yamuutuuna wahum kufaar towba lagama aqbalo nin suu isaga jiray dembi ugu jiray markay nafi qabatay waan toobad keenay yidhi kowdhe iyo nin gaalnimo ku dhintay midna towba lagama aqbalo labadaa midna tawbo ma laha haddaba haddaynu isku raacno markay dhinteen labaduba diintii aabbaadooda iyo aabbahooda iyo walaalahooda ay haysteen ee asnaamtii ahaa inay ku jireen waxaynu isku raacnay sidaasay ku dhinteen islaannimo kuma dhiman taana waa la ysku raacay qof aan islaamnimo ku dhiman ma laga tawbad aqbalayaa wala aladiina yamuutuuna wahum kufaarun qof gaalnimo ku dhintayna ilaahi subxaanahu wa tacaala toobad kama aqbalo labada aayadood baynu qur-aanka kaga gaabsanaynaa waxaynu leenahay markii intaa laga soo tago bal nabiga aabbihii hooyadii isagaaba la weydiiye aynu aragno axaadiian waxaa wariyay imaamu muslim fii saxiixihi aabbihii nin baa u yimid wuxuusa rasuulka ilaahayow ayna abi aabbihii jaahiliyadii buu dhintay ninkaas aabbahay xaggee jiraa buuri aakhare aabbahay waa dhintaye ma jannuu galay mise naar buu galay markaasuu nabigu wuxuu yidhi abuuka fi naari aabbaha naar buu galay waxay shabbahdaa qisadii cabdillahi bnu judcaan baa la weydiiyey nin deeqsina ahaa dadka dulmanna madiine maka uu gargaari jiray oo xilfulmutayabiin iyo raggii sameeyey ahaa laakiin dhintay risaalada ka hor baa rasuulka ilaahi o ninkaa nin dulmiga ka dhiidhiya dadka taagta daran u kaalmeeyuu ahaan jiray ee ka waran nabigu wuxuu yidhi naar buu galay waxaa la yidhi wixii uu sameeyey wanaag ahaaway wuxuu nabig alay slam ku jawaabay hadal gaaban oo yidhi inahu lam yaqul yawma rabbi ikfir lii khaiyatii yowma diini ilaahu dembigayga ii dhaaf aakhiro oo uu rumaysan yahay weligii maalinna ma dhihin marka wixii kaleo dhan muxuu noqday waqadimnaa ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaaa manhuura waxba kama jira waxaad khayr samaysay ee dadaalkaad samaysay haddaadan iimaan iyo islaamnimo ku dhiman nabiga ala sl ninkii baa u yimid wuxuu ihi ayna abi ya rasuul allah aabbahay xaggee aaday aakhare waa dhintay islaamkana waa ka horeeyey duqay aabbaha naar iyo janno meel igu sheeg markaasu wuxu hi abuuka fi naari aabbaha naar buu galay ninkii oo aada murugo uga muuqato baa ismajiiray markuu dhaqaaqay buu yeena wuxuu yidhi sooon soo noqo markuu soo noqday soo istaagay buu wuxuu ku yidhi waa imaamu muslim fii saxiixii inna abii wa abaaka fi naari aabbahay iyo aabbaha naartay ku jiraan hadalkaa waxaa leh waa nabi maxamed sal allau alayh alay wasalam xadiidkuna waa fii saxiixi muslim meel laga maroo dambe haddiiba nabigu yihi alayh salatu salaam ina abii wa abaaka fi naari meel laga mara ma taa waa nabiga aabihii aan dhahna nabiga hooyadii maxaa loo hayaa iyadana xadiid saxiixu muslim wariyey baa loo hayaa xadiidka hore ee nabiga aabihii muslim kitaabu limaan buu ku wariyey xadiidka raqamkiisu shan boqol labaatan iyo ko wey nambarkaas kaga jiraa nabiga hooyadiina muslim saxiixiisa aakhirka dambe meelo ku dhow buu xadiid ku keenay xadiidkaasi wuxuu leeyahay nambarkiisu waa laba riwaayo oo xadiid abi hurayra wey laba kun saddex boqol iyo saddex iyo laba kun saddex boqol iyo afar xadiidada nambarkoodu yahay wey nabigu alayh sl salaam wuxuu ka soo baxay madiina meel la yidhaahda abwaa iyo wadaan agagaarkeeduu marayey caaishana xadiidka waa warisay markuu halkaa marayo nabiga sal la alay slam baa wuxuu soo gaadhay eriyadii ay hooyadii ku aasnayd oo qabrigeeda iyadoo madiine ka soo laabatay bay meelahaa ku dhimatay halkii baa lagu aasay markuu qabrigii joogo buu nabigu soo gaaray qabrigii buu soo ziyaartay saxaabadiina waa la socdeen wuxuu leeyahay abu hurayra fabakaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu waa ooyey wa abkaa man xawlahu dadkii hareerihiisaana waa ka ohiyey markaasuu wuxuu yidhi hadalka soo socda dhagayso inii ista'dantu rabbii an astagfira liummii falam yu'dan lii ilaahay baa waxaan ilaahay hooyaday aan dembi dhaaf ku weydiiyo waa layga diiday inuu ilaahay dembi dhaaf u weydiiyu damcay hooyadii waa laga diiday ma jirtaa la yidhi wasta'dantuhu an azuura qabrahaa faadina lii qabrigeeda haddaba aan ziyaartaan idhi waa lay ogolaaday qabriga waxaan ku imid ogolaansho ilaahay laakiin ilaah u dembi dhaaf dhihi maayo rabbi baa ii diiday riwaayaadka xadiidkoon muslim ahayn waxay sheegayaan aayad qur-aan kusoo degtay maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu uli qurba nabiga iyo mu'miniinta uma banaana inay qof shirkiga gaalnimo ku dhintay ilaahay dembi dhaaf u weydiiyaan xataa qaraabo iyo xigto hoose hadduu yahay laba riwaayaa jirto midna abu aalib bay aayaddu ka hadlaysaa bay yidhaahdaan midna hooyadii bay ka hadlaysaa bay yidhahdaan in abu aalib markuu dhimanayey ee tawxiidka ka diiday buu nabigu wuxuu ku yidhi laastakfiranna laka maa lam unha canka ilaahay dembi dhaaf baan ku weydiin haddaan la ii diidin saa darteed waxaa muslimiintu isku raacsan yihiin qof kasta oo muslim ah ilaahu dembi dhaaf waa la dhihi karaa laakiin qof gaal ah ilaahu dembi dhaaf lama dhihi karaa sababtoo ilaahay baa yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ilahay haddii loo shariig yeelo oo sidaa lagu dhinta maba dhaafaba nabina looma ogola dembi dhaaf inuu u weydiiya mumin hal su-aal baa igu haraysa marka ugu dambaysa ma dhib baa ku jira oo ma wax ariib ah in la yidhahda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa nabi labadii dhashayse iimaan kuma dhiman waxaynu leenahay maya qur-aankaa caddaynaya qur-aanku laba tusaalu ina siiyey asalka iyo faraca ambiyada nabigu isagoo nabiga ah asalki iyo aabbihiina gaal waa noqon karaa ilmuhu dhalayna gaal waa noqon karaa ama aabbaha nebi ibraahim qisadiisa akri wadkur fi kitaabi ibraahiima inahu kaana صidiiqa nabiya bu ahaa id qaala liabiihi yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugni canka shaya aabba waxaan waxna arkaynin waxna maqlaynin waxna kuu taraynin maxaad ka caabudaysaa isagii aabihii dooda dhex maraysa dhegeyso yaa abati inii qad jaaanii min alcilmi maa lam yatika fatabicnii hadika siraaa sawiya waxyi aan adig ku iman ba aniga ii yimid ee iraac jidka hanuunka igu raacaan ku toosiye yaa abati laa tacbudi shayaana aabba shaydaan ha caabudin ina shayaana kaana liraxmaani caasiyan shaydaanku rabbi waa caasiyey yaa abas abati inii akhaafu an yamasaka cadaabu min araxmaani ilaahay inuu ku cadaabaan kaaga baqayaa fatakuuna lishayaani waliyan duqi ma yeelin wuxuu wala ibraahim anaa idin soo dhigatay miya hadda qaala araagibun anta can aalihati ya ibraahim oo ibraahiimow hadda waxaad nacday oo diiday ku gacan saydhay miyaa ilaahyadaydi lain lam tantahi haddaadan warkaad wadiiyo ilaah ilaah keliya aadan joojin laarjumanaka dhagax baan kugu dilayaa wahjurnii maliyan manaa dilkaaga iyo dhiiggaaga ma rabee iga dheerow dhiyo warkaaga iga dayso indhahaagana iga qari iga fogow haddii kale dhagax baan kugu dili dhiiggaaga ma rabe yay dhex maraysaa waa nabi ibraahim iyo aabbihi وإذ قاaل إبراaهيم لأbيه aزر أتتkذ أصناaما آaلهة ma aصناaم baad ilaahy aabbo ka dhiganaysaa abhi aزr buu ku leeyahy abhi aزr sidii buu ku dhintay walidaalika nabigeena as imaam الbukhaarي wuxuu fي صaحيiحi ku warinayaa yوم القiyaamada marka la gaaro يؤtىa بإbraaهيma وabihi aزr ibraahiم iyo abihi aزr baa baa laystusayaa isagoo duqi aazar ahaa calaa wajhihi qataratun mugdi baa saaran iyo bood madow baa ka muuqda ibraahim baa intuu qabto wuxuu leey amal alam aqul laka alam amurka anlaa tacsini tacsiyani sow kuma dhihin buu ihi hay caasiin aabe waxaad ku jirta maanta ma aragtaa markaasuu wuxuu leeyahay falyawma laa acsiika maanta hadalkaa diidi maayo maanta talafar ka baxdae hadalkaa diidi maayo ibraahim rabbigii buu weydiinayaa wuxuu hi ilaahu waxaad ii ballan qaaday inaadan idulaynin qiyaamada aabbahayna waaka xaalkiisu sida weeye oo gaalnimuu ku soo dhintay aabbahay ha la ii badbaadiyo waxaa la yidhi ibraahim adu waad hadlaysay bal hoostaada fiiri waxaad mooddo waraaba la bireeyey oo hoos yaallaa la tusayaa markaasaa lugaha inta la jida aabbihii weeye baa naarta lagu tuurayaa waayo xaqi ilaahay buu garan waaye ibraahim buu dhalay lagu saamixi maayo mar hadduu shirki ku dhintay haddaba nabi ibraahim alayhi salaatu wasalaam baa qur-aanku inoo caddeeyey aabbihii shirki ku dhintay farac ilmahay dhaleen soo nabi nuux waa kan wiilkiisii buu ku yihi duufaankii yaa bunaya rkab macana walaa takun maca alkaafiriin wardoonta nala soo fuuloo soo carar oo gaalada ha ku biirin wuxuu yidhi oranaya hawaalan orna dhaaf qaala saaawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa buurtaasaan ku carariyo biyaha kaga badbaadi qaala laa caasima alyawma min amri illaahi ilaa man raxim ilaahay naxariistiisa mooyeen cidi kama badbaadi karta maanta biyaha hadalkii la wadayba waxaala baynahuma almawju hilkii baa kala dhexgalay fa kaana min almuqraqiin wiilkii gaaladii la halaagay buu kamid noqday nuux baa sida ibraahim oo kaleeta yar calaacalay ina min ahli wa ina wacdaka alxaqu wa anta axkamu lxaakimiin ilaah ballanqaadkaagana waa run ahalkaygan adii badbaadinna waad ii sheegtay wiilkayguna ahalkaygunbuu kamid ahaa ninka ay duufaanadu halaageene daadku qaaday nabi nuux baa ilaahay canaantay qaala yaa nuuxu inahu laysa min ahlik dadkaagii lagu ballan qaaday kamid ma ahayn inahu camalu gayru saalixin sidaasi si aan fiicnayn way hadalkaagaasi falaa tas'alnii maa laysa laka bihi cilmun waxaadan garashow lahayn hayweydiin nuux inii aciduka waxaan kaa waaninayaa nuuxow an takuuna min aljaahiliina kamid noqoto hadallada adeygooda soo maarti canaanta ku dhacday adaygeeda nuux gacmuhu taagay qaala rabbi inii acuudu bika an asalaka maa laysa lii bihi cilmun ilahu waxaan kaa magan galay waxaanaan garanayn inaan ku weydiiyo wailaa takfir lii watarxamnii qalad baa iga dhacay haddaadan ii dembi dhaafin ood ii naxariisanin akun min alkhaasiriin an lafteeda khasaaraybu haddaadan ii naxariisanin wiilkaygii maxaa loo halaagay buu istikfaar ka dalbayaa la leeyahay hadal fiican maaha ninka inaad weydiisaba maahaba haddaba waxaynu qur-aanka ku haynaa ambiyadii oo waalidkood shirki ku dhintay iyo ambiyadii oo ilmahoodii indhahooda hortooda shirki iyo gaalnimo loo halaagay tani kuwaa kama baxsana masalada iimaankuna asal iyo farac maaha qof waliba ilaahiisa waxa uu ka rumeeyo wey walidaalika nin mujrim oo gaal ana nin saalix u dhalaa nin saalix ahoo wanaagsanaana ilmihiisii baa gaalooba waa kuwa nabi nuux iyo nabi luut xaasaskoodii bay diinta ku keli waayeen wadaraba allahu maala liladiina kafaruu mra'ata nuuxin wa mra'ata luutin gaalo waxaa tusaale loo soo qaatay labadii xaas nuux iyo luut qabeen iyagii waa la halaagay nuuxiyana waa la badbaadiyey luut iyo intii rumaysa haddaba mas'aladu qaraabo iyo xigto iyo maaha haddii nabiga aabbihii aada ka warwareegto awowgii meelgee waa kane cabdulmualib nabigaa wax loo taray hadday tahay adeerka abuaalib oo intaa difaacaya gee shubhadani dad bay kusii fogaatay markaasay waxay dhaheen masaladu sidaas ma ahee qur-aanka in lagu akriyo salaada suuratu tabat yada abilahab ma fiicna karaahiye wey maxaa dhacay aalubeytkii oo la cadaabayay ka sheekaynaysaa aada in loo maqmaqla ma fiicna nafsu shubha wey oo qur-aanka ilaahay baa in la akriyo may aalubeyt nimaan uga naxaynaa oo ninka aalubeyt aada ugu naxayso oo isagana qur-aankan iyo nabigii watay iyo la dagaalamay muxuu yahay naxdintu mudan yahay ninka rabbigii rumayn waayey ee rasuulkiisa raaci waayey ee diintii qaadan waayey ee looga xaal waayey baad hadda u yar naxaysaa markaasaad qur-aankii dhagahaagu yar dhibsanayaan dawaaifta muslimiinta qayb aan salaadaha jahriga tabad yadaa abi lahabin ku akriyin baa jira marka shubhadani nabigana calayhi salaatu wasalaam kama ogid xaalkaa biyooyadi ilaahaygii addoommadiisa abuuree nabi maxamed maqaamkaa siiyeyna ugama naxariis bandid saas darteed intaa marka la isku daro haddiiba nabigu yidhi aan isku raacnay inay nabinimadii ka hor dhinteen iyo diinta abayowad ku dhinteen nabigana kana yidhi dembi dhaaf waa la ii diiday inaan u dalbo kana isaguba yidhi ina abii wa abaaka fi naari de waxaad usii ororodood usii cararta ma laha sidii nabigu yidhi ha lagu daayo alayh salaam nabiguna ilaahay baa yidhi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyu yuuxa wax ilaah waxyooday bu ahaa masaladaasu isagu laakiin dhaaranaya wuxuu yidhi waqad asbaxaa wallaahi min ahli iimaani nabigana wuxuu leeyahay fi naari way isna wuxuu leeyay wallaahi way rumeeyeen annaga labaa noo taalla marka inaan nidhaana hadalka nabigaan qaadanaynaa sal alay slam inaan nidhaa wadaadkan dhaartiisa beenta aan qaadanaynaa wuxuu ku dhaartay dhaar been ah oo laga yaaba inuusan ka kafaara gudanin buu dhaartay adiguna haddaad ilaahay ku caabuda dhaartaa beenta ah ee nusuustaa iyo qur'aankaas iyo nusuustaa nabigee asaxdee saxiixa muslim iyo kayrkiia aad ka hor timaadaaye nabiga weynayntiisu ma aha waalidkaa way rumeeyeen waxaad sheegtayna waxba kama jiro warka macnihiisu intaa wey labadaadii waalid way ku rumeeyeen iimaan bay ku dhinteen waxaad adigu noo sheegtayna waxba kama jira kaana yeeli mayna wey taa hadday nabi weyneyn iyo cizayn iyo sharfi tahay bal waxaad aakhara la tagtaa ninkii ku tago la ogaan doonaa masalada xigta markii kitaabka aynu sii wadna boqol kow iyo labaatan baynu tegi wax kale aynu arki wuxuu soo celiyey wixii xalay aynu soo marnay ee nasriga aan ku soo marnay barsanjiga baa isagoo nadmi a mar lagu soo celiyey anta liلruسل khitaamu anta liلmawlى shakuur cabdka الmiskiina yarju fadlka اljama اlغafiiru fiika qad axsantu danيi ya bashiiru ya nadiiru faaغifnii waajirnii ya mujiiru min saciiri ya yaati hayaatii wamalaadi ya malaadi fii mulimaati اmuuri ama fii muhimaati اumuuri wuxuu leeyahy rususha adaa khatimay allana waad ku shukridaa intaa waa sax baynu soo nidhi xalay lakin wuxuu dii addoonkaaga miskiinkaa ui nabi maxamedow cabduka almiskiin addoonkaaga miskiinkaa yarju wuxuu rajaynayaa fadlaka aljama alkafiir fadligaaga weyn buu rajaynayaa su-aal idin weydiiye ma allah baad addoommo u tihiin mise ambiyadaad addoommo u tihiin allah baan addoomouna laakiin isaga laftiisa nabiga alayh salaatu salaam addoon ilaahay ahaa inuu addoon ilaahay yahayna ammaan iyo sharaf bay u ahayd bal u fiirso markii shahaadada la qirayo nabiga risaaladiisa la qoriya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu ana muxamada cabduhu baa la dhihi waxyiga israha marka laga sheekeynaya subxaana aladii asraa adoonnimada allah u addoon u yahay waa ammaan bay u tahay sala allahu alayh ali wasalam marka inaguna waxaa ammaanaya sharaf inoo ah inaan allah addoommo u noqonno baa sharaf iyo ammaan inoo ah laakiin waxaa shirki ah cidaan allahayn addoon in loo noqdo kadib wuxuu leeyahay faaidnii i gargaar waajirnii i badbaadi yaa mujiiru kii badbaadin jiray min asaciiri naarta kii wax ka badbaadinaya nabi maxamed bul ala slam ya rab yaa khayaai gargaarahaygiiyow yaa malaadi kaan magan geli jiray ilaahay magan galiyo ilaahay bariyo ilaahay wax badbaadiyo meesha ma taalo shirki sariixa wey oon geedna loogu soo gaban horeyna waynu usoo marnay markii horey looga soo soo sii socdo waxaynu tegi boqol iyo labaatan iyo saddex boqol iyo labaatan iyo ko baan kasoo tagnay hadda waa mas'aladii dhibka badnayd wey iyadana waxaa la yidhaahdaa xafladda mawlidka marka la qabanayo kursi baa la sharaxaa lana qurxiyaa meel baa la dhigaa ma aragteen taas musamayda arag maydaan dhigin welin baasha kursigaa waxaa loo diyaariyaa nabi maxamed baa imanaya sala allahu alayh waalihi wasalam wuuna ku fadhiisan doonaa kun meelood nairobi haddaan ka samayno kun qof buu noqonayaa oo kunkaa kursi buu ku fadhiisan adduunyadoo dhanna meel kastooo kursi loo dhigo uu ku fadhiisan imise milyan buu noqday marka wuu tacaduday wey kaasi waxay ku awliyadu way tacadudaan way tashakulaanoo ninkii afartan qof buu noqon karaa intay shayaadiintu hebel kugu soo soo baa lagu leeyahay wadi baa tacaduday nabigu alayh salaatu wasalaam intaa dacwo iyo risaalo uu waday intaa jihaad iyo ghazawaad uu ku jiray intaa ummadda muslimiinta uu gaalo ay dhibaysay weligii labuu noqday ma maqasheen weligii nabi maxamed baa laba qof noqday ma maqasheen hadda hal milyan buu marayaa ayaa ka badan kursiga marka la dhigo waxaa laleeyahay wax lasoo akriyo mawliidkaba halkan marka lasoo gaaro buu nabigu soo galaa mar hadduu soo gelayo waa in loo istaagaa wuxuu ku leeyahay waqad sana ahlu lcilmi wlfadli wtuqa qiyaama cala laqdaami min ma xusni imcaani riwaadka qaarkood waxay oqaan ma xusni iimaani bitashkhiisi dati lmustafa wahuwa xaadiru biayi maqaamin fiihi yudkaru baldaani fatuba liman tacdiimuhu jullu qasdihi wayaa fawzahu yaxdaa bicafwin wagufraani wuxuu yihi waqad sana ahlu lcilmi waxay sunno ka dhigeen wlfadli wtuqa dadkii culimmada ee fadliga alla kacabsiga lagu yaqiinay qiyaaman cala alaqdaami lugaha in lagu istaagoo la joogsado maca xusni imcaanin iyadoo aad loo dhuganayo maxaa la dhuganaya bitashkiisi daati mustafa daatadii nabigu inay joogto wa huwa xaadirun isagoo jooga nabigoo jooga biayi maqaamin meel kastaoo fiihi yudkaru lagu xusayo bal daani waana dhow yahay wy meel kastaoo magaciisa lagu hayo inuu joogo saa darteed kursiga meel baa loo dhigaa kursiga meel baa loo dhigaa markaasaa la istaagayaa marka laba mas'alaynu baraarujin marka nabigu waa tacaduday baail wey isagoo hijro maka jooga oy madiine uga baahan yihiin muslimiintu isagoo madiine kaga haray oy saxaabadii ghazawaadka jihaadka aaday ay fataawa u baahan yihiin isagoo saraa ghazawaadkii raacay oo madiinadii uu ka tegay masaa'il ka dhacayaan buu laba uusan noqon weligii haddii uu dhintay nabig alay slam adduunyihii aakhare inta la dooransiiyey oo aakharihi alla jiwaarkiisa doortayna weligii dib uma soo noqon abubakar iyoy ku caddahay oo dhowr magaalo mooyeen carabtii iyo dadkii islaamay la ridoobay oo madiine la cabsanayo baanu usoo bixin iyadoo cumar inta la dilay oo salaada lagu dilay khilaafadii muslimiinta muranka taagan yahay oo lixdii dhexdooda ay xaaladu dhanna u dhiclaaday intii ayaamah intuu usoo baxay ma dhihin warsaa yeela marna ma dhihin markii cusmaan la dilay calina qasab baycada lagaga dhigay uma soo bixin markii aswa dagaalkiis yowmuljamal uu dhaca dhacayey ee umulmuminiina caaisha awrkay saarayd boqonta la gooyey iyo maani ee zubayr la dilayey ee talxata bni cubaydillaahi dadkii jannada loogu bishaareeyey la dilayey abuu cubayr uu yihi nin kale alxana uu ku yihi awjaba alxati maalintii uxud gacantiisa uga dhigayey si uu fallaaraha uga dhigayey lagu soo gamayay gacantu qallashay zubayrna uu ku yihi ina likulli nabiyin xawaariya wa ina xawaariya zubayr nabi kastaba nin khaas uu leeyahay nacaa zubayr baayah iyadoo cali dagaaladaa ku furan yihiin oo khawaarij la dagaalamayo iyadoo sifiin intay dhacday muslimiintu laba u kala jabeen oo aad la baaba'ayo hal maalin ma soo bixin iyadoo madiine muslim ibnu cuqbata intuu soo weeraray oo madiino banaystay la boobayo ma soo bixin iyadoo maka intii xajaaj madaafiic ku rakibay kacbadu gubanayso olalayso ma soo bixin wadaad meeshan luuqaysliya boorka badan jooga baa wuxuu ku leeyahy kursiga wigu fadhiyaa ish kala maada sakhaafo weeye cuquushiinaa lagu ciyaaraya ma nabigu intaasoo umam iyo mahaarigtu ummaddu maraysay intuu usoo bixi waayey baa kursi sajaayad la saaray iyo iyo buskudu soo doonanaya halkaa muu soo baxaya haddana magaalada madiine markuu joogay waa loo wada iman jiray ma isagaa intuu lugeeyo qolo walba gurigooda ugu tegay nabi asan markuu madiine joogay ninkii u baahda waa u iman jiray sooma xataa magaaladii hal meel buu fadhiisanay meesha hal la wada taga lama dhihin qoladii luuq gashaba isagoo socda u iman isagaa idin dayday wey meesha caamada iyo waxoogay raashinka unbaa dadka unbaa lagu jabsanayaae wax kale meesha ma yaal sheekadan been wey marka koowaad ta labaad tacadudku baail wey haddii tacadudka uu asixi lahaa qofka jaaniga iyo majni calayhiga lama kala garteen ninkan intuu toban iska dhigo bay sagaal dad soo layn lahayd hadhowna hal mid intuu kusoo noqdo maba tegine meeshan aan joogay buu lahaa hadhow sagaal nin hadduu noqdo yaa dadka dilay yaase xuquuqda dadka deymaha qaba waxaan wax mumtanicoon suuragal ahayn weeye bini aadam tacaduda ma jiro intaa marka laga soo tago nabi maxamed in loo istaago markuu noolaabuu diiday aadna wuxuu uga digay nin intuu soo galay loo istaagayo isagana ka aamusan laba xadiid baan soo qaadan idinku badin maayo kuwaasi waxaa imaamu axmed daawud abu daawud iyo tirmidi iyo xaakim ka wariyay min xadiidi mucaawiya radia allahu canhu arda xilligii khilaafada u haystay ayuu soo galay meel laba nin oo saxaabaa ah fadhiday oo cabdillaahi bni zubayr iyo cabdillaahi bni caamir baa fadhiyey cabdillahi bni caamir baa istaagay cabdillahi bni zubayrna fadhigiisuu iska fadhiyey mucaawiya wuxuu yihi cabdillaahi bni caamir oo fadhiiso fadhiiso fadhiiso liannii samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalama yaquulu nabigoo leh baan maqlay buui man axabba an yatamahala lahu nnaasu qiyaama falyatabawa maqcadahu min annaari ninkii jeclaysta dadku inay u istaagaan goboostku naarta ka geli lahaa ha u diyaargaroobo naar baa u qoran ninkaas de nebi maxamed bay sunno tahay in loo istaago waa jecel yahay sowma isna wuxuu leeyahay qofkii jeclaaday in loo istaago naar booskiisi haxaaran yahay ha diyaarsado halkaa taas ma ixtiraamka iyo jacaylka iyo qadarinta nabiga inaad tiraada wuxuu jecel yahay wuxuu isagu sheegay naar in lagu geli masale sahlan maa ogow muslimiintuna saasay ahaan jireen waxaa la yidhi xilligii ma'muun buu wadaado badan isugu yeeraa soo qabqabtay wadaadadii oo joogu intuu kacay buu meel galay uu soo noqday raggii waa la wada istaagay hal nin maahane hal nin oo culimaad ahaabaa iska fadhiyey markaasuu wuxuu yidhi dadkii waa istaagana ninkan muxuu yahay ninkii meesha xiriiriyaha ahaabaa inuu uqilday isku dayayo wuxuu ihi yaa amiir almuminiin indhaha aada waxugama arkan ninkan wadaadkuna balaayo indhihiisu ma qabaan markaasuu wuxuu yihi yaa amiir almuminiin indhahayga saxar iyo xaabba saara si fiican baan waxu arkaa maxaa kuu kalifay bu haddaba inaadan noo istaagin wuxuu yidhi adoo muminiinta amiirkoodii ah baan naar kaaga baqay buui waayo saasuu nabigu yihi sal slam ninkii marka xadiidka hadda kahor ma maqalba markuu maqlay waa soo kacay wadaadkii aan kicin buu ag fadhiistay wuxuu yidhi adaa nin lala dersi kara ah nin deris lala noqon karo alleeleh adiga ah saasay ahaan jireen xataa ninkaan ogeyn marka loo sheego laakiin inaad tiraahda nabi maxamed baynu u istaagay oo jecel masaladaasi masale khatar ah wey xadiid labaadna waa idin sheegi nabigeena aleyh salaatu wasalaam waxaa kaloo isagana ka sugan imaamu muslim in xadiidkii jaabir ka wariyey faras buu ka dhacay uu saaraa waxaabaa lugbaa yar murkacatay salaad isagoo ku jira bay saxaabadii yimaadeen is istaageen salaaddii bay ku xirteen gacantuu u tilmaamoo fadhiista buuhi fadhiista way fadhiisteen salaaddii markuu dhammaystay buu la hadlay fadhigiisii iyo taagnidoodu kala hadlay ay dul taagan yihiin ila nabiga kursiga ku fadhiistay baa innana waan istaagaynaa wuxuu ihi in kidtum aanifan latafcaluuna ficla farisa waruum roomaankii iyo fariskii gaalada ahaa dhaqankoodii inaad samaysaan baad ku dhawaateen oo qarka u saarteen yaquumuuna calaa muluukihim wahum qucuudun way isdul taagaan buui way taagtaagan yihiin madaxdoodaoo fadhfadhida alaa falaa tafcalu ha yeelina sidaas wuxuu nabigu ka digay soomaha sal ly slam ee naarta uu ku sheegay baa lagu soo dhawaynayaa tanna munkaraadka ku meesha ku jireen sal allahu atir illahuma aad u akriyaysaan bay ka mid tahay haddaan sii socdo waxaan tegayaa boqol afartan iyo kow kitaabka ah inta khuraafada sheekada ee kale beenta waan iska day been badan baa ku jirto siirada nabiga marka laga sheekeynaya laakiin inta mukhaalafaadka nusuusta shariicada keliyan idiin tirinaya ayib xalay waxaynu soo marnay in la yihi nuurka nebi maxamed baa ambiyadoo dhan laga abuuray soo ma haddaan nebi maxamed la abuurin macnaheedu muxuu noqonayaa iyana ma jireen soo maaha warkii sidaasaynu halkaa ka fahmaynay oo marada laga qaaday baa meeshan ku yaalla wuxuu leeyahay walowlaahu ma kaana alkhaliilu waaadamu wa muusa wa ciisa bal wa mulku sulaymaani atw qablahu fi shakli lakinahu ladii bimacnaa hu waafaa qablahum wahuwa nuuraani wuxuu yidhi haddaan nabi maxamed ahayn aadam iyo ibraahim iyo muusa iyo ciisa iyo mulkigii sulaymaan midna ma dhaceen haddaan nabi maxamed ahayn sala allahu alah alay wasalam iyagaa muuqaal ahaan ka soo horeeyey laakiin macnahaan isagaa ka horeeyey isagoo nuur ah buu isagu ka horeeyey oo nuurkiisay ka yimaadeen isaga nuurkiisa ay ka yimaadeen haddaynan ahaynna lamaba abuureenba waa waxaa idiin sheegaye ayadii tobnaad anaa qabi jirayna sheekadii ahayd waay warkan nuxurkiisu waa xaqiiqa muxamadiya ama nuur muxamadi waxay yidhaahdaane dunidan dhanba isku soo uruuriyo nuurka nabi maxamed iyo dhididkiisaa laga abuuray wey masalada kadib dunidao dhan isagay ka soo jeedaa waa wejiyo badanoo waa u nebi alquwa alxaqiiqiya isaga weeye alquwa alfaacila isaga weeye masalatu waxdat lwujuud weeyo aa munaasabaadkii munaaqibkaada ugaga hadalay halkaasay kula bari doontaa afartan iyo shan boqol afartan iyo shan baynu uga sii guuri wuxuu tilmaamaysaa halkani oo usoo qaatay xilliga gabaygan la tiriyey baa ka muuqanaya xilligii dawla cumaaniya ay jirtay xijaaz iyo xaramkana dawladii ashraaftu ay haysatay nimanka ashraafta ay haysteen weeye xilliga la teliyey kitaabkan ee waxaan la sameeyey walidaalika wuxuu ku leeyahy waayid muluka diini min ahli cumaani ilaahu waxaad haweysaa muluka diini diinta dadka madaxdo min ahli cumaani cumaaniyiintii ah kadibna wuxuu leeyahay wwfiq lima tardaahu fi kuli xaalaةi muluka bani الzahraai fi ardi nucmaani muluku bani zahraai fatimati الzahraa kuwa ay dhashee sharaafta ah boqoradooda fii ardi nacmaani nacmaan waa maka magaceed magacyada kamida wey fii ardi nacmaani maka boqorto maamulkooda ka jirana ilaahu dawladdoodana xooge halkan waxaad ka garatay dawla cuhmaaniya iyo xilligii asharaaftu maka haysatay baa gabayga la tiriyay intaasaan uga jeeday tan kaga buraarujiyay taarikh ahaana intaas bersanjigaan kaga bixi boqol sod soddon iyo boqol konton iyo waxaan leeyahay boqol afartan iyo sideed ba waxaa inooga bilaabaan qasiidat lburda amin tadakuri jiraanin bidi salami mazajta damcan jaraa min muqlatin bidami am habat الriixu min tilqaaءi kaadimati waawmada albarqu fi الظalmaaءi min idami waa gabayga dheeree burdaha la yihahdo fama licaynayka in qulta fafahamata wama liqalbika in qulta stafiq yahimi ayaxsabu الصab ana اlxuba munkatimu ma bayna munsajimi mini wamuطarimi lolo hawaa lam turiq damca calى طalali walaa araqta lidikri اlbani wاlcalami qasiidada marka la qaadaya inaga halkudhig baan u samaynaa soomaaliduna iyada iyo faclallaha malaamiyat afcaalka isku si u qaadaan mawlaaya salli wasalim daa'iman abada cala alxabiibi khayri khalqika kullihim مزجت الدم عن جرام مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إضم فما لعينك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفيق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي ولا أراقت لذكر البان والعالم إلى آخره idinku maydaan qaadi jirin burdah marka lagu buraysanayo nafsu suura waxaa loo qaad kan halku dhigeedu waxaa weeye mawlaaya idinku waxaad markaan saa u qaadayo bayd markaan qaadaba idinku waxaad jiibinaysaano mawlaaya salli wasalim daa'iman abada cala alxabiibi khayri khalqika kullihim iyada iyo faclalahaas si loo qaadaa alxamdu lilaahi laa abqi bihi badala حمدا يبالغ من رضوانه الأمل ftaaxiisi maaha saasaa loo wada qaadaa wadaad ba wuxuu iiga sheekeeyey reer baan soo martinay buui waana laga seexday burdahana ma naqaana buui laakiin sidii loo qaadi jiraan garanay lakin faclallahan xifdisana waxaa anigu i waryaa balkii faclallahan ku dhufane moolaa yasalli qabo adigu markaasaan ku dhufanay buui shaaha ordaya caanaha ordaya raashinka ordaya meesha waxoogay dhaqdhaqaaq baa lagu qabay qasiidada murdaha ilaa konton sharax bay leedahay waxaana iskale nin la yihahda maxamed bin saciid ilbuusiri buusirna waa magaalo masar ka mid a ah. shicir ahaan luqad ahaan marka la yidhaahdo waa adab aada raaqi raaqi aho aada u ah, xero dheer wey waana boqol iyo lixdan beyt maxamed bin saciid ilbuusiri isagu wuxuu dhashay lix boqol iyo lix hijradu markay ahayd waxaanaan filayaa lix boqol lixdan iyo sagaal meelaha inuu ku dhintay diiwaanka gabayadiisu waa yaallaayo halkaa geli maayo wax badan qurux badnayn baa ku jira diiwaanka gabayadiisa kale wax badan qurux badnayn baa ku jira kama hadlayo diin ahaan laakiin akhlaaq ahaan waxaan qurux badnayn baa ka buuxa diiwaankiisa ha akriya ninkii raba taxqiiqa maxamed sayid kaylaani iyo kayrkii qasiidadan waxaa loo geeyey waxaa la yidhi isagaa waxaa ku dhacay cudurkan xubnaha qaar ay qallalaan ee shalalka ama faalijka la yidhahdo oo kaleeto maalinkii dambe waxay leeyihiin wuu riyoodayo nabigu ku riyooday qasiidadan ammaantaana waa tiriyey nabigaa masaxayo hurdadii buu ka soo booday isagoo ordayaba oon balaayo qabin qasiidatulburdaa la yidhahdaa alkawaakibu duriya fii madxi khayr ilbariyana waa la yidhaahdaa fadaa'il markii dambe waxaa loo sheegay beyt kastaba fadli gaara ah iyo mushkilad gaar iyo musiibo gaar oo kurbadeeda uu faydo loo akhrisaa la gaadhsiiyey markii dambena akhriskiisa shuruud baa loo xihay markii halkaa la gaadhsiiyey saan caamadu u akriyin ee wadaadada keliya aaggaa ugu xirnaado shuruud inaad weyse qabto inaad qiblada u jeedo inaad xuruuftiisa tajwiidiso oodan laaximin aan qur-aankaba xataa aynan u qabanin bay u qabteen qasiidada sidaasee boqol iyo lixdankaa bayna waxoogay dul istaagiyadana oo iyadana lafdhabar u ah mawlidka waxaa la qaadaya kitaabkii ku taalla ayib waxaynu leenahay marka u horeysa markuu markuu safxada boqol konton iyo saddex marayo boqol konton iyo saddex marka la marayo buu wuxuu ka hadlayaa nabiga iyo adduunyada sal ly slam وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من lwlaahu lm تkرج الدuنيا min العadم addunye muxuu uga baahan yahay buu leeyahay mid isaguba hadduusan ahayn addunyadani maba jirteenba hadalkaa macnihiisu addunyadan imaatinkeeda iyo jiritaankeeda nebi moxamed dartii bay u jirtaa wey wax kalooy u jirta ma laha laakiin ilaahay wax kaluu sheegay wuxuu maa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun jinka iyo insigoo dhanba umaba abuurin waxaan cibaadadayda ahayn ninkanna wuxuu leeyahay waxaan nabi maxamed ahayn looma abuurin allahna wuxuu leeyahay waxaan cibaadada rabbi ahayn looma abuurin laba waroo aad u kala fog wey de aduu labada mid baad qaadan intaa kuma dayn wuxuu dhihi doonaa adduunyadanba waa deeq nabi maxamed bixiye ilah ma bixin iyo aakhira labadaba isku dar waa ku iman doontaa halkan waa munkar iyo waxaan habboonayn oo aayad qur-aana lagu beeninayo wey markaa dib uga socoto boqol konton iyo afar bejka xiga tag nebi maxamed buu ammaanaya faaqa nabiyiina fii khalqin wa fii khuluqin walam yudaanuuhu fii cilmin walaa karami wa kulluhum min rasuuli illaahi multamisun garfan min albaxri aw rashfan min addiyabi wuxuu ihi waa rusushii dhan wuu ka qiimo badan yahay waa ka fadli badan yahay taa sax wey wa kulluhum rusushiya ambiyada ilaahay oo dhan min rasuulillahi rasuulka nebi maxamed ahaabay multamisun ka dalbanayaan cilmi iyo catabay isagay weydiisanayaan xataa kuwii ka horreeyey ilaahay waxyoodaya haa waxyigaa loo waxyoodayy kutubta lagu soo dejiyo o ah, dhan ad aragtay waa waxay nebi maxamed ka qaateen oo u siiyey qolowi intuu leeyahay sooma aragtaan arfan min albaxri dadka say u kala badsadeen waxay qaadanayeen buu ka hadlayaayo arfan min albaxri nin badbadda gacanta darsaday aw rashfan min adiyami ama biyo yar nin gacantiisa isku balbalqiyayo ku tiixtiixeen oo kaleeto ninba inuu ka qaatay si loo kala badsadayba nabi kasta oo ad ilaahay soo diray nabi maxamed buu cilmiga iyo tawjiiha ka qaatay ambiyada ilaahay baa u waxyoonaya soo dirayey mise maxamed baa u waxyoonaya oo soo diriyey sala allahu alayh ali wasalam allah baa soo diray waxaasaa meesha ku qoran boqol konton iyo shanta ku xigta u gudub ya waradinkaa ku dhawaaniy baa ku qoran meesha nabi maxamed alayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay makaano iyo darajo weyn buu lahaa ilaahayna ma siinin aayad iyo mucjize maqaamka nabiga u dhiganta lama siinin walaa qur-aanku maqaamka nabiga uma dhig muu leehay qur-aankan oo mucjizadan khaalidada ah maqaamka nabiga uma dhiganto mucjizadii uu mudnaa ee maqaamkiisa iyo derajadiisa ku habboonaydna ilaahay ma siinin buu leehay ka warran haddii lisaa la yidhahdo ood sidaa ilaahay ku caabudo nafacana allaahu bihi aada tiraahdo wuxuu leehay low naasabat qadrahu aayaatuhu cidaman axya smuhu xiina yudcaa daarisa rimami wuxuu leehay low naasabat hadday ku habboonaan lahayd ay u dhigmi lahayd qadrahu makaanadiisa iyo darajadiisa aayaatuhu mucjizaadka la siiyey hadday aayaad qadarka weynanka nabiga ay u dhigmi lahaayeen cidaman weynanka axya smuhu magaciisa marka la sheega muxamed la yidhahdo waxaa noolaan lahaa xiina yudcaa marka loo yeelay daari sarimami laf duugowday oo dhimatay baan noolaan lahayd qofka meydka ee waa hora dhintay haddii nebi moxamed mucjizaadkuu mudnaa ilaahay siin lahaa goorta magaciisa la sheego buu qof kasoo baa noolaan lahaa buu leehay horta mucjizo la siin lahaa oo qur-aanka ka qiimo badani ma jirto qur-aankuna waa kalaamullaahi iyo khalqi iyo bashar oo dhan isagaa ka weyn isagaana ka qiimo badan laakiin su-aalaan isweydiino nabi ciise baa ixyaa lmawtaa la siiyey wa maca daalika nabi maxamed baa ka darajo weyn nabiguna alayh salaat salaam waa wuxuu kii yidhi nabi kastaba mucjizaa la siiyey aayad aamana bimiliha alaa miliha albasharu dadku iyadoo kala rumeeyaan wainamaa kaana aladii uutiituhu adig kii la wuxuu ahaa qur-aankan waxaanan rajaynayaa qofka dad raaca ugu badan inaan aniga noqdo qur-aankan cajaa'ibtiisu aan dhammaanaynin mucjizaadkiisa aan la wada gaari karin quruunta intaa maraysa aan biyana dhaqindabna gubin dunidao dhan hadday isugu tagtana ayna waxba ka bedeli karin waxna ku dari karin waxna ka dhibi karin mucjizo ka weyn buu mudnaa buu leeyahay qur-aankuna qadarkii nebi maxamed uma dhigmo kelimadaa qof garanaya macnaheeda hadduu ku hadlo kelimad kufrin wey diinta waa looga baxaya hadalkan wixiisa nuxurkiisuna ilaahay nebi maxamed wuu hakraday wey wuxuu ka mudnaana ma marinin warkaas kufri weeye qof garanaya oo fahansan hadduu saa yidhaahdo aan kasii gudubno waxba yayna intaa kusii dheeraanine waxaan tegaynaa boqol konton iyo toddoba laa iiba yacdilu turban dama acdumahu tuubaa limuntashiqin minhu wamultahimi laa tiiba yacdilu turban ciid wax u dhigmoo la caraf ama jiro dama acdumahu lafihi nabigu ay ku jiraan qabriga nabiga alay salaam meel ka caraf badan ma jiro haye haddayna jirinna tuubaa waxaa janno geli doona limuntashiqin minhu ninka ciiddaa meeshaa nabiga sanka fiif ku yidhaahda wamultahimin afka ninkii ku duubtee marsada ciid la sanka lagu jiidaye waa wax la yaab leh walidaalika waxay culimmadu soo guuriyaan ittafaqa ala'immatu calaa annahu laa yumasu qabru nebi sal slam walaa yuqabilu laa yamasu qofka zaa'irka qabriga nabiga inuu taabta ma banaano sharcina ma aha inaad dhunkatana sharciga lama ogola inaad tagto asalaamu alaykum assalaamu alayka yaa rasuula allahi tiraahdo taa weeye ta lagu ogolyahay haddaad ducaysanaysana aada qiblada u jeedsato halka isagu wuxuu ku leeyahay ciidda ha la qaato carada jawaanaha lagu gurto meesha laga keenay halkan weeye qubuurta intii la tago qandiyadii iyo bacaha ciidda laga soo buuxsan jiray innaga mid ka daran bay noogu dareeno ciidda marka lasoo qaato istallow baan u marsan jirnay anugu waabaan garane yaa kaloo soo maray intii noox soo maroo baasha marsaday ba ku jiraan wakaas rag badan baa gacmaha taagay bal haba la marsadee maxaa saliibkii kristanka wejiga loogu marsan maxay tahay sababta bal laba marsay khalad weeye laakiin saliib marse haddana intii la safro oo ciidda lasoo qaato nin baa wuxuu igu yidhi magacyada hadda sheegi maayo dadkii ninkii iyo ninkuu ka sheekeynayaba way nool yihiin wuxuu yidhi hebel ilaahay naartii hageeyo markaas waxaan ku ihi maxaad u habaari tu ibaday buu yihi hebel wuxuuna yidhi buu yihi balligii hebel ahaa biyaha ninkii ka caba ahlujanno waay waa la diday oo oradkii baa laiga bediyo biyihii baa laiga dhamaystay buui dhoobaan kusoo gaaro markaasaan dhoobadii cunay buui haddaan ogaaday bu yii waxayna been ahayd marka hebel allah cadaabu yidhi ninka dhoobadii cunsiiye dhooba jannada ku doontay ciidan qubuurta laga soo qaadanaya ninkan wuxuu ku leeyahay sankana fiifha lagu dhaho jannaa lagu gelayaa afkana multaim iltisaamka waxaa la yidhahdaa almultaim ninka afka duuban baa la yidhahdaa multaimun iyo mulatamun afduub wey ninka afka duubta wey hadda hadday dad wax sameeyaan afka soo duubtay kaanuu mulatamiina baa lagu dhihi ama multaimiina way afduubnaayeen wuxuu yihi ninkii ciidda afkaba ku duubta iyo ninkii sanka fiif ku yidhaahda jannaa lagu galaa waa waxaan diinta sal iyo raad ku lahayn baa halkaana ku qoran markii laga sii gudbo waxaynu tegaynaa safxada boqol iyo lixdan ilaahay hayrkii baa lagu dhaaranayaa wuxuu hi aqsamtu bilqamari lmunshaqi ina lahu min qalbihi nisbata mabruurata alqasami aqsamtu bilqamari dayax baan ku dhaartay almunshaqi u kala loo kala dilaaciyey dayaxii nabiga loo kala dilaaciyey dayaxaasaan ku dhaartay allah isagu subxana watacaala khalqigiisa wuxuu rabuu ku dhaaran karaa laakiin inagu waxaan allahayn ma ku dhaaran karnaa maya xadiidka cabdullahi bni cumar baa wuxuu ahaa imaamu axmed iyo tirmidi iyo xaakim iyo keyrkood warinayeen man xalafa bigayri illaahi faqad ashraka qofkii cid aan allahayn ku dhaartaay shirki buu ku dhacay alxaafid ibn cabdilbar raximah llahu tacala masalada markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay laa yajuuzu alxalifu bigayri illaahi caza wajal cidaan allahayn in lagu dhaarta ma banaana fii shayin min alashyaai walaa xaalin min alaxwaali xaalad kastood ku jirto iyo wax kastoo laga hadlayo cidan allah laguma dhaarto kadib wuxuu yidhi wa haadaa amru mujtamacun calayhi waa arrin muslimiinta iyo culamada muslimiintu isku wada raacsan yihiin meel muran iyo qaylo ka jirta maaha cidaan alla in lagu dhaarto lama ogola nabig ala slam mar kale wuxuu yidhi man kaana xaalifan falyaxlif billaahi aw liyaskut ninkii dhaaranayo allah ku dhaara haddii kale iska aamus ibnu mascuudna wuxuu leeyahay mar laa naxlifa billaahi kaadiba miata marati axabu ilaya min an axlifa bigayr illaahi anoo been ku dhaaranayo boqol jeer ilaahay ku dhaarta ii dhaanta hal mar anoo run sheegaya waxaan allah inaan ku dhaarto waa ilaahay been inaad ugu dhaarata waa dembi ilahay kayrka ku dhaartana shirki iyo kufri wey dembigaa ka sahlan shirkiga macaasi weeye dembigu laakiin ilaahay weynayntiisa waad haysaa weli laakiin ninkii kan ku dhaarta ama awliye ku dhaarta ama ustaadka ku dhaarta ustaadka ma taqaanaa adiga waa taqaanaa sooma adiga waa inaad taqaana wy shariixay ustaadka dhaartiisa taqaana wy ustaadka ina cabdilla xasan wey saxiix cabdilla xasan baa ustaadka la yidhahda astaadka rag baa ku dhaarta marka innagana aabbiiyo hooyaan ku dhaaranaa waataan aabbahay waayaa waataan hooyaday waayaa de xoolo dhaqataduna waa taan caanabeelaa bay ku dhaartaan caanabeel habaarba ma ahayne waxaad cunta waaba ilan habaar ahaa dadaan caanaba cabi ma aragnay marka ilaahay kayrkii in lagu dhaarto oo shirkigaa haddana nabi maxamed lagu weyneeyey uu ka reebay sal ly slam waa munkar munkarada ka mida intii horeo dhan halka aan hadda soo gaarnay ee kalena waxaad isleedahay caana kugu daatay ahayd wixii aan soo sheegaynay munkar ahaa wax ka weyn baa yaalla صفxada boqol لixdan iyo kow bejkaa ka ku xiga wey wuxuu leeyahy maa saamani الdahru dayma واstajartu bihi إilaa waniltu jiwaara minhu lam ydami wala hina الdaarayni min yadihi ila اstalamtu الnadaa min khayri mustalami adduunyadaba nabi maxamed baa gacanta ku haya ui ammaankeeda iyo hinaheeda saa gacanta ku haya intaba wuxuu ihi maa saamani الdahru zamanku ima dhadhan siinin dayman dulmi dunida layguma dulmin wastajartu bihi oo maxamed magan galo ilaa waniltu jiwaara minhu haddaysa dhacdo magangeliyuu isiin jiray buui hina daarayn aakhariya adduunba hinaheeda weligay kama dalbin min gacantiisa isaga ma weydiisanin ila stalamtu nadaa cadiyadiiyo siismadeedii isagaa gacanta saarayay hinihii labada daaroodbana nebi maxamed baa gacanta saari jiray wixii adduunyo dulmigu u qabsadana isagaan magan geli jiray hadda nabi maxamed nolol kuma soo gaarin oo xoolana kama qaadanin cadowgan iga celina ma dhihine lix boqol iyo lix markay kasoo wareegtay jiradiisii sideed markay kasoo wareegtay ama nabiga geeridiisii ay sagaa shan boqol sagaashan iyo sideed sano ay kasoo wareegtay buu dhashay lix qarni kadib buu dhashay haddana wuxuu leeyahay khinaha labada daareed meel kaleba maxaad u doon nabi maxamedow isiimaandhiya wuu igu shubaa inuu u shubiyo inuu isugu shubin marka lagaba daayo horta khinaha labada daalood nabi maxamed ma iska leeyay sala alay wasalam mise allah baa iskale wixii allah lahaa baa la siinaya w shirkiga suu cadiyay soo ma aragti bahal shirki oo sariixaad la dabaalanayaa ilahay laakiin adduunyada xaggeen ka raadiyeyna yidhi wuxuu yihi fabtaguu cinda allaahi rizqa wacbuduuh ilahay agtigii risq ka doonta isagana caabuda mar kale wuxuu yihi qul man yarzuqukum min asamaa samaawaati wاlard qul ilah cirkiiyo dhulka yaa idinka arzaaqa ad waxaa tira hadda nebi maxamed baa naga arzaaqadha warkaasu wadaadkan sheegayaa laakiin allah wey subxana wa tacaala ilaahay cid ahayn dunida wax ku leedaha wax ka maamushaa ciddii rabta wax ka siin kartaa qul idcu ladiina zacamtum min duun la min duunihi laa yamlikuuna mihqaala darati fi samaawaati walaa fi lard wamaa lahum fiihimaa min shirkin wamaa lahu minhum min dahiir waxna kuma leh qaybna gooni uma aha allana kaaliyayaal uguma aha waxaad sheegaysaan o dhan waxba kama jira intaa marka laga sii gudbo nabigeena alayh salaatu wasalaam baa ilaahay baa amray wuxuu yihi waxaad ku dhahdaa dadka قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغyب ولا أقول لكم إنيi ملg ملg baana hdin mlhi غyb baan oga hdin mlhi khazaainta ilaahay dhulkiisa iyo mممتلكaadkiisaan hayaaye iisoo doonta idinma lihi ku dheh baan ka beri noqaarintaas banaan ka marinaadan lahayn haddana wuxuu ku leeyahay وalal tamastu hina daarayni min yadihi in lastalamtuna da min khayri mustalami ayib kasii soco boqol iyo toddobaatan baynu tegi weli qasiidadii burdahe barakadii badnayd waa taasaad arkaysaan hadday barako tahay hadday balaayo tahayba waatan waad haysaan boqol iyo toddobaatan nebi maxamed oo dembi dhaaf buu leehy wuxuu le khadamtuhu bimadiixin astaqiilu bihi dunuuba cumrin madaa fi shicri wاlkhadami id qalladanii ma tukshaa cawaaqibuhu kaananii bihimaa hadyu min annacami wuxuu leeyahay khadamtuhu nabiga waxaan ugu adeegay bimadiixin ammaan astaqiilu bihi inuu iigu celiyo igu dhaafa aan kaga dalbayo dunuuba cumrin cumrigayga dembiyadii aan galay madaa tegay fi shicri waalkhadami adeeg kaliya gabayba dembiye badanoon galay baa qasiidadan aan ku ammaanaya aan nabi maxamed kaga doonayaa inuu dunuubta igu dhaafo waman yakfiru dunuuba ila allah allah kaliyaa dhaafo shirki weeye mas'aladaani adugu haddaad ilaahay ku caabudayso nafacana allaahu bihi dhahays adiga wey beyska boqol toddobaatan iyo kow ee kuxiga usoo gudub war beena iyo shirkibuu ka buuxiyey wuxuu leeyahay anigu aakhare cadaab iyo naarba kama baqayo haye sababtoo ah moxamed baa laydhahaa mar haddii maxamed laydhahana axdi iyo ballan baa nebi moxamed ka haystaa inaan dhibi gaaraynin hataa imise gaal baa maxamed la dhahaa hadda imise munaafiq baa maxamed la dhahaa jannadi iyo iimaanku ma magacyaa mise waa caqiide iyo diin la rumeeyo la raaco haddayba magacun tahay caruurta maxamed intaan u wada bixinna xaaraanta dunida iyo kufriga qastamaa la dhaho wuxuu leeyahy <clears throat> in aati danban famaa ahdii bimuntaqidin min annabiyi walaa xablii bimunsarimi faina lii dimata minhu bitasmiyatii muxamada wahwa ufa alkhalqi bidimami haddaan dembi sameeye buu ihi ahdigii nabi maxamed ii ballan qaaday ma jaburin ogaada oo ballanka nabi maxamed goormay galeen xaggeesa ku arkay nabi maxamed baase dad ballan u qaaday faatima binti rasuulilaahi bu wuxuu ku leeyahay ilaahay waxba kaagama taray karo anqidii nafsaka min annaari saliini min maali maa shita laa ugni canki min allahi shayan gabadhiisii oo bidcatu minhu saa ku leeyahay markaasuu ninkan oo xilligaa yimid baa wuxuu ku leeyahay lix qarni kadib ahaa ballan buu nabigu iga qaaday oo kuleeyahay beenta intaa la ag tahay nabiga in lagu been abuurto saas loogu been abuurtiyo dhiiranaantaasi wax la yaab law wuxuu leeyahay haddana nabiga cahdigaygu ii qaaday ma burin xiriirkii iyo xariggii naga dhexeeyena bimunsalimin ma goyn maxaa yeelay faina lii dimata minhu bitasmiyatii muxamadan maxamed markii la magacaabay ballan buuba nabigu ii qaaday ballanta wax oofiyana isagaa ugu fiicanba ballantii waa ii oofino dembi kastoon gale xiriir baa naga dhexeeyo ballan baa ii taallo aniga layba cadaabi maayo warkii yuhuudu eka ilaahay carruurtiisi iyo kuwuu jeclaabaa nahoo nala cadaabi maayo ay dheheen warkii oo kaleeta ahaa warkan naxanu axibaa llahi naxanu abnaa llahi waaxibaahu markaasaa waxaa la yihi tamanaw lmowta geriya jeclaada hadday aakhira jannuun idinka horeyso dhimasho jeclaada wa kaas intaa kuma dayne nebi maxamed buu magan galay wuxuuna yidhi kadib nabi maxamedow hal ogow buu leeyahay aakhira adun haddaadan i badbaadinin wax kaloo i badbaadin kara ma jiro aakhiro yaa mujiiru min saciirin ti somaada soo soo barin tanna dhegayso in lam yakun fii macaadii aakhidan biyadii fadlan wailaa faqul yaa zallata alqadami in lam yakun hadduusan nebi maxamed noqon fii macaadii aakhiradayda aakhidan biyadii mid gacanta i qabto i soo badbaadiya fadlan gallad igu galladaysanayo wailaa faqul yaa zallata alqadami haddii kale waxaad dhahdaa nin cagtiisiiyo lugtiisu naari ku sibqata iga dheh buy hadduusan nebi maxamed gacanta aakhira isoo qaban oo allah kuma badbaadin kara miya masaladu waa meel khatara inagala degaysaa bejka labaad boqol toddobaatan iyo laba gabagabadii baan sii marayaae dhowr xabaan kusoo daaya marka wuxuu leeyahay aakhare adduunba nebi maxamed baa bixiyey ko lawxulmaxfuudka ilaahay iyo culumta ilaahayna nebi maxamed baa siiyey subxaanaka hada buhtaanu caiim faina min juudika adunya wadaratiha wa min culuumika cilmu lawxi wاlqalami fa ina min juudika deeqda aad bixisay oo dhan mabaa wada aha deeqda aad bixisay oo dhan intan keliya ma aha laakiin waxaa ka mid ah deeqdaa nebi maxamedow fa ina min juudika dunyaa wa daratiha adduunya iyo darada waa aakhiradii darada haweenta talala qabaa la yihahdaa adduunyada iyo daradeeda haddii la yihahdo aakhiradii wey adduunye iyo aakhiraba deeqdaaday ka mid yihiin in aakhariya adduunba deeq nebi maxamed bixiyey tahay moro saxa ilahi subxana watacaala sowma dhihin am lilinsaani maa tamanaa maxaa ku xiga falilaahi alaakhirau wluulaa alla aakhara iyo iska leh ina calayna lalhudaa wa lanaa lalaakhirata wlulaa annagaa iska nabi lah leey kanna wuxuu leeyahay nebi maxamed baa bixiyey bal labadan iswaafaji adugu ama hadalka ilaahay baad qaadan ama warka wadaadkan tamashlaynaya baad waxmoodi intaa waxaa dheer wa min culuumika cilmu lawxi waalqalami lawxulmaxfuudka ilaahay nabi maxamedow cilmigiisa adaa bixiyey ilahi subxaana wa qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bkhamsiina alfa sana konta kun oo sano ka hor cirkii dhulkoon la abuurin buu qalam abuuray fa amarahu fajara alqalamu bimaa huwa kaa'inun qalamkii wuxuu qoray wax kastoo dunida dhici doona laaxulmaxfuud baa la yidhiyo waa la khatimay waxna lagama bedelo waxna lagama dhimo waxna laguma daro kaa wuxuu leeyahay adigaa bixiye nebi maxamedow waxaan ogeyn annaga nebi maxamedoo laleeyahay wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmiga wax yar baa laydin siiyey ilaahay ole qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah alla maahanee cid kale ma oga ilaahay oo maqaadiirta lawxulmaxfuudkaa ku leh wa cindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuhaa ilaa hu markii la yihi walaa xatmin walaa yaabisin ilaa fii kitaabin mubiin kitaabkaasay ku qoran tahay la yihi oo waxaasoo dhan ma nebi maxamed baa hibada bixiyey ha waa meesha laga sii qaaday kadibna sheekh cabdiqaadir jilaani baa bixiyey xataa marka dambe naxood ka xayuubiyeen waxaa manaaqibkaas kumaynaaso markaan ka hadlaynay walaa caalimu ilaa bicilmi caalimu walaa saaliku ilaa bifardi wa sunati nin kastoo dunida cilmile cilmigaygii weeye qof kastoo cibaadaysanayana waajibaadkaygii iyo sunankaygiibuu gudanayaabay dhaheen baashu meel fog bay maraysaa marka halkaas baa qasiidadii burdahana aan gabagabadeedii kaga baxaynaa bandhigii intaasaan isaga daynaynaa kadib waxaan rabay inaan qasaaid kale ee qasaaidka madiixah iyo daybicigo inatayaree dambe ah mawlidka daybici isagana inaan akriyo daybicigu waa iska yaryahay waana ka uluwiye shirkiyaad yarya cabdiraxmaan idaybici mawlidkiisu waxooga yar uluwi uluwi maahane shirkiyaadka badan ma leh waxa ugu badan waa nuurulmuxamedigii ambiyada gadaasheed ahaa halka ugu daran waa halkan wuxuu leeyahay laba boqol iyo lix markuu marayo allahuma sali wasalim wabaarik alayh bilmunaasaba mawlidkan daybiciga ah weeye waxa loo qaado halku dhigan kale salaatullaahi man laaxad kawaakib isagaa loo qaadaa alaxmed khayri man rakiba najaaib daybicigaa iska leh walidaalika markuu waxoogay hooriyaba taasaa lagu dhuftaa isagu meesha ugu dhib badan laba boqol iyo lix wuxuu leeyahay nabiguu ka hadlayay wuxuu leeyay qiila huwa aadamu ma aadam ba qaala aadamu bihi uliiluhu aclى lmaraatib qiila huwa nuuxu qaala nuuxu bihi yanjuu min algaraqi wayahliku man khaalafahu min min alahli wاlaqaarib qiila huwa ibraahimu qaala ibraahimu bihi taquumu xujatuhu calى cubaadi اlasnaami wاlkawaakib qiila huwa muusa qaala akuuhu lakin hada xabiibu wamuusa kaliimu wamukhaab qiila huwa ciisa qaala ciisa yubashiru bihi wahuwa bayna yaday nubuwatihi kalxaajib allahuma sali waslim wabaarik aleyh saasaa la yihahdaa marka daybicigaas intaasaan kaga baxaynaa horta mawlid wixii la qaadi jiray iyo kitaabkaynu aqrihi jirnay hadduu xun yahay iyo hadduu fiican yahayba wakaa gebagabadiisii intaas dulmarkaasaan ku samaynay nin kale haddaba mawliidka waxaan qaadnaa wax fiican waaka kitaabkoodiie dooda ka keeno nin kale mawliidka shirki baa ku jira ha la soo caddeeyana caddaynteedii waatane waxa ka yidhaahdo ninkii intaa intuu og yahay garanaya qaadana mushrik weeye muslim maaha isagoo garanaya oo fahansan eragayga si fican u dhagaysta ninkii waxaan garanaya ee fahansan ee kusii indha adeygana waa mushrik ee muslim maaha ninkii kaleen garanayninna wuxuu sameeyey mar walba waa shirki iyo khuraafo iyo dembi weeye laakiin isagu jahliga inuu cudurdaar ku yeesho loo cudurdaara waa laga yaabaa dadkeennuna saasay u badan yihiin waa inaan aqoonin oon carabigiiba fahmaynin iyo in la masakhay oo laga dhaadhiciyey ilaa aad xilligaa gaarta lama galo ninkii wax su keenana la yidhaahdo wax baabkaanina lama geli karo baxar buxur waayo war qalbigaaga ilaasho isagiiba la handaday oo laga nixiyey laakiin quluubta iyo iimaanku waxan ma aqbali karaan shirkigan iyo khuraafadanna nabina laguma weynayn karo ilaahayna laguma caabudi karo taasi waa waxaan la qaado xukunka mawliidku maadaama isbuuca soo socda inta ka dambaysa maalmaha dambe sheekh shariif tawiilna siiye fiqiga aan akriyi doono habeen dambe aan soo gebagabayn maadaama habeen dambe ama toban ama kow iyo tobanba uu yahay mawlidkii xukumka mawlidka iyo habeen dambe aan gabagabaynayna subxaanaka allahuma bixamdika